gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisitay gelingelin ka dar garya gaaris hirtiyey gelingelin ka daran geed labada dhinac qofba gees harsaday bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu kulo wacno wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi haadahan oo kale ayaad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye u doono soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan kula wacan caawa waa isniin talaada ayaa soo gelaysa waa sagaalka bisha janawari sanadku waa qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena xog waraysa caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mida puntland oo sheegtay in dowladda federaalka ula xaajoon doonto si ka madax bannaan maamul goboleedyada kale taasi oo ah inay u dhaqmi doonto sidii dowlad madax bannaan haddaba dad badan waxay isweydiinayaan puntland maxaa sii awood u gaar ah oo ka duwan dowlad goboleedyada kale dastuurkan waa qabyo heshiisyadan iyo wada xaajoojadan wada socdaa waa dhismihii iyo dhammaystirkii dastuurka waaye inta marka taa la helayo puntland waxay adeegsanaysaa awoodaha dastuurkeeda u jidaynaya iyada sidoo kale caawa waxaad dhegaysan doontaan abaabula dooni in al-shabaab looga saaro degmada xarardheere ee gobolka mudug oo ka bilowday degmada wasil ee gobolkaasi kulamo caawa wasil ka socda ayaan eegi doonaa socdaan berri waa soconayaan saa umalinaya on gelinka hore koley on arrimaha sidii loo wajihi lahaban laga xirsanaya wax kale tama sidoo kale caawa waxaan idiin haynaa guddoomiyaha golaha shacabka oo maanta gaaray magaalada baydhabo oo xarun kumeel gaar ah u ah maamulka koonfur galbeed halkaasi oo maalmaha soo socduu ka furmi doono shirka dib u heshiisiinta ee koonfur galbeed waxaan dul istaagi doonaa halka ay wax marayaan dowladda soomaaliyana waxay sheegtay in ka badan lixdan dagaalame oo ka tirsan al-shabaab in lagu dilay duqayn laga fuliyey deegaanka xagwadley ee gobolka shabeellada dhexe qodobadaas ayaannu ku eegi doonaa barnaamijkeenna xogwaraysi caawa iyo wixii nagu soo kordha xubintiina kalamaan ayaad maqli doontaan sidoo kale gebagabada waxaan idiin hayna haystaan kusoo dhowaada mar kale barnaamijkeena xog waraysi k n n soo dhowaada hasha bar mise bar bar waxaa iskale geedka beeyada muxurlan waxaana wakiil ka ah jaamac barka soo haray waax mise waax waax waxaa iskale jiclan waxaana wakiil uga ah qoraane waaxda soo hartay fallar mise fallar fallar waxaa iska leh qansaxlan waxaana wakiil uga ah diiriya fallarka soo haray jibsi mise jibsi jibsi waxaa iska garaslan waxaana wakiil ka ah madkerow jibsiga soo haray ribic mise ribic ribic waxaa iska mukaylan waxaana wakiil uga ah calasow ribaca soo harayna waxba nooma galee naga siiya maqan maayo qaybtii dawacada allow cadaalad ma u qaybinay waar dee qaybta noocani maxay ahayd kan joog adiga kuma jirtid sayd bursi waa kan soomaaliya indhahan u yeelay ya saluuga iska dha ni seexday iyo nin soo jeeda isku si wax looguma qaybiyo horaa loo yidhi ninka seexdaa siciidiibi dhalay sinaan ayaa wax loo qaybshee iska dhaafa saluuga aan mudnaado maalkanay sii magacnayan waayin waa halkay maanta joogto iska dhaafa masayrka aryaha tanoo kale arkay gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran miyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirday waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkeena xog waraysi ayaan toos u gudagelaynaa waxaan ku bilaabi doonaa puntland waxa ay soo saartay go-aankeeda kaga aadan geedi socodka dowlad dhiska hannaanka federaalka ah ee soomaaliya qodobo dhowra ayay puntland soo saartay qodobadaasi waxaa ka mid a ah in marka hore si loo gaaro heshiis wadar ogol ah in arrimaha hortebinta u leh dhammaystirka dhismaha hannaanka federaalka ee dalka puntland waxa ay sheegtay inay u aragto marka hore in ahamiyad weyn la siiyo dhammaystirka qodobo ay ka mid yihiin in marka hore in dalka laga saaro al-shabaab iyo daacish in heshiis wadar ogol ah laga gaaro arinta somalilan eh, waxayna tusaale usoo qaadatay khilaafka dowladda federaalk iyo somalilan puntland iyo somalilan sidoo kale waxyaabaha ay dalbatay waxaa ka mid in heshiis siyaasadeed oo wadar ogol ah laga gaaro qorshaha dowlad dhiska in heshiis loo dhan yahay laga gaaro maqaamka caasimadda soomaaliya ee muqdisho in laga heshiiyo habdhiska hanaanka federaalka ah si loo helo awd qaybsi ku dhisan hab wadar ogol ah sidoo kale dhammaystirka dastuurka ku-meel gaarka ah ee iswaafajinta dastuurka federaalka iyo kan puntland iyo sidoo kale in afti dadweyne oo loo dhan yahay loo qaado dastuurka federaalka ah arrimaha xasaasiga ee sida weyn loo ega waxaa ka mid ah in qoraalkan lagu sheegay puntland inay u dhaqmi doonto si dowlad madax bannaan ah inta laga dhammaystirayo dastuurka kumeel gaarka ah ee soomaaliya waxaana la yidhi puntland waxay xaq u leedahay inay u dhaqanto sidii dowlad u madax bannaan fulinta waajibaadyadeeda dowliga ah qoraalkan wuxuu ka soo baxay madaxtooyada puntland wuxuuna muujinayaa in si toos ah ay xiriirka ugu jirtay dowladda federaalka ah ee soomaaliya haddaba go-aanadan ka soo baxay madaxtooyada puntland ma muujinayaan in puntland sheeganayso awood gaara oo ka baxsan maamul goboleedyada kale ma jiraa qodob ku jira dastuurka puntland oo qeexaya in puntland awood u leedahay in dowladda federaalka ula dhaqanto sida dowlad madax bannaan oo kale su-aalahani kuwo kale waxaanu weydiiyey saleebaan faarax ciise oo ah xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka puntland waa mahadsan tahay walaale eh, ugu horeyn eh, radio kulmiga iyo dhegeystayaashiisa oo salaamaya salaan ka bacdi qoraalka go-aanka puntland mar dhaweyd buu soo baxay eh, waan arkay ishaan mariyey qodobada ay dooda ka qabto wuxuu daba socday shirkii wadatashiga golaha wadatashiga qaran ee halkan ku qabsoomay dhowaan oo puntland qeyb ka ahayd go-aamadii ka soo baxay shirka oo lagu sheegay in lagu heshiiyey laga heshiiyey awood qaybsiga iyo qodobo kaleetoo muhiim ahaa islamarkaasna lagu xusay inaan puntland qeyb ka ahayn marka dee sidaad la socotid shirka ama golaha wadatashiga qaran cod dheeri e kuma qaado goaamada laguma gaare goaamada waxaa lagu gaaraa hab wadar ogola sambal madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha xubinta markaa matalaysa dowladda federaalka xubnaha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo gobolka banaadir oo runtii isaga weli aan maqaamkiisu dhinac u dhacsanayn laakiin bartikool ahaan fariista marka haddii isteejyada mid ka midii uu diido heshiiska uusan qayb ka ahayn dowladda federaalka aysan qayb ka ahayn heshiiseed ay waxay inta kale isku dhacsan yahay tahay waana heshiiskaasi heshiis dhaqagalan ma ahan marka qodobadii soo baxay oo runtii ahaa qodobada masiirka taabanayay oo dastuurka qabyada ah dhamaystirkiisa taabanayay oo ay ugu muhiimsanayd qaybta waxa weeye awoodqaybsiga federaalka iyo steydyada hanaanka mhm. awoodqaybsiga dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaan ah oo haddana lagu caddeeyay inaan puntland qayb ka ahayn habka ay heshiisyada u gaaraan golaha wadatashiga qaranka wuxuu ahaa awal buba puntlandna intii unbay caddaysay oo dabcan waa laga yaabaa inay meelaha qaybtood faahfaahin iyo taariikh iyo dibraaca iyo tixraac iyo haddii alla mahayay qodobo dastuuriyo ama dastuurka puntland ha noqoto ama dastuurka federaalka ha noqote iyadoo cuskanaysa ay ka xoojisay lakiin muhiimadda intaasa yahay intaan ka arkay puntland waxyaaba ay ku taliso waxaa ka mid a ah marka ugu horeysa in heshiis wadar ogol ah laga gaaro arrimo ay sheegtay inay hortibin u leeyihiin dhamaystirka dhismaha hanaanka federaalka ah oo ay ka mid tahay in la xoreeyo dalka oo al-shabaab iyo daacish laga saaro in heshiis wadar ogol ah laga gaaro arrinta somalilan dowladda federaalk iyo somalilan puntland iyo somalilan maqaamka muqdisho ayaa qayb ka ahayd oo ay soo hadal qaaday iyo qodobo kale marka maxaad isleeda adiga ahaan maxaa dib u dhigaya puntland oo ay ku diidan tahay in dowladaha kale amba dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah inay la sinaato oo aysan fardheeraan wala waa saxoo waa run xaq bay u leedahay waana wax jira oo dhabta ah wax puntland argument gaar ay u wadato maahan waa wax jir oo dhab ah hmm. hadda siyaasad saciid cabdullahi beni difaaci ley laakiin qadiyadda puntland ee dhismaha federaalka xoogaa kala duwanaansho waxaa jira isteedyada qaybtood iyo xaquuqda sinaanta xaquuqda iyo isteedya inay yihiin iyo waa waa waa halkaa kuma kala duwana laakiin waxaa jira puntland xoogaa ah waxaa laga yaabaa inay ka horreysay in maamulku ka taabagaadsan yahay in eh, dhismahan inta badanba inta badanba ayaana dhihina dhammaantoodba iskeedyadan dowladda federaalkaa dhistay laakiin puntland iyada waxay qayb ahayd qaybihii dhisay dowladda federaalka way ka horreysay eh, waxaa laga yaabaa in badan in dukumentiyadoodii iyo heshiisyadoodii iyo wadaxaajoodyadoodii puntland ay hayso raggii e markaa madaxda ahaanaada hadda qaybtood nool yihiin meelo badan iyo godad badan oo bahashitan ay soo jiirtagtayna puntland ay qayb ka hayd in laga soo saaro dadka qaybtood waxaa loo arkayaa puntland inay amaanaaniyad wado ama dee superiority kala muujinaysa ma ahane waxaan e waxaan u arkaa inay tahay wuxuun lexe jeclaah wuxuun lexe jeclaha inay jirto in e, la heshiiyo oo soomaali dee dawlad baa ka burbudhay waa la kala tegay kala shaki baa dhex galay cid waliba maantay inagoo mid midahoo hal dawlad le waa jeclaan lahaa sidaan ahaan jirnay laakiin inaan maanta isteed noqono nidaamkan federaalka inaan qaadano maxaa keena waa in la isweydiiya baahida keenta waxa weeye dawladda baa burburtay kala shaki baa yimid bulshadi baa dhexdeeda istuhuntay aaminaadi baa yaraatay marka in la kala bogsado lana wada bogsado sidaasa nidaamkan federalismka ku yimi marka aniga waxaan aaminsanahay qodobada ay ka hadashay qodobo iyada u gaara ama maslaxad gaara iyada u ah oo si gaara ugu danaynaya inaysan ahayn ay yihiin qodoba muhiim u ah dhammaan dalka in la xoreeyo hadda xoreyntii gobollo badan oo shabaab haysteen waa la xoreeyay alxamdulilah laakiin gobollo badan baa dhiman oo dee dalka inta shabaab joogto hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo hildiyud keliya maaha wadahadallada waxyaalaha asaadka u noqonaya dee dastuurkan qadyadaa dhamaystirkiisa waxaa ka mid ah maqaamka caasimada waxaa ka mid ah somaliland iyo wadahadalkeeda hmm. inay somaliland gaar uga hadasho gaar u xusto waxaa keenaya de somaliland waxay leedaha waa goorsanay xagoostaane waxay sheeganayaan qayb puntland ka mid ah inay sheegtaan iyagu oo dee go-aankaas ay dhahaan waa goosanay iyo gobollada qayb kamida ah puntland ina iyagu sheeganayaan waxba ku haystaan iyo intiibaa waxaa usi dheer hadda inuu yimi tuhumba ah dowladdii federaalkuba inay gobollo puntland kamida ah somaliland u calaamadinayso sida hadda xamar maalmahan ka baxaysay kasoo baxaysay hadda khudbada ugu dambeysay jimcadii baan ayaa madaxweynuhu uu ka jeediyey mataaj inuu la hadlay gobollo puntland ka mid ah oo somalilan xog ka haysto inay gobolladaasi somaliland ka mid yihiin oo kale inuu uga hadlay inuu uga hadlay somaliland isagoo dowladda somalilan shacabka waa inay la fadhiistaa la hadashaa waxyaalahaa sii xoojinaya oo halkaa tuhumka ah madaxweyne xasan sheekh iyo muuse biixi ismaaciil baa jabuutan ku kulansiiyey waxyaalihii lagu wada hadlo waxaa ka mid a ah wadahadalkeen ku furmayaa gobolada taanaga iyo puntland laysku hayo dowladiina federaalka inay u aqoonsato inay somaliland qayb ka mid a yihiin anagu haddaan soomaalii raacaynana hmm. ool iyo tanaago qayb naga ah inaan raacno haddii kaleetana waan ka tegayn inaan sidaa kaga tagno eh, xildhibaan salebaan dhammaan wararkaas sheegtay ilaa hadda ma hayno officialkooda amba warar rasmi inay yihiin oo ku saabsan eh, heshiisyada a sheegaysa inay dhex mareen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale muuse bihi cabdi waana arrin adig ku gaara oo aanan caddayn u haynin intaas marka aan ka soo tagno puntland waxyaabaha ay ku xustay qoraalkeeda waxaa ka mid a ah inay si gooni ah ula hadli karto dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo ay kala xaajoon karto arrimaha ku saabsan dhammaystirka dastuurka heshiisyada siyaasiga ah ee awoodqaybsiga ha noqdaan dhanka amniga heshiisyada habka wadaaga khayraadka iyo deeqaha caalamiga ah marka puntland isleedahay waxay iska dhex saartay dowlad goboleedyada kale oo ay ka baxday waxaa jira qodob dastuurka boqolaafartanlabama um, xasuusta hadda federaalka oo sheegaya dowladaha ka mida federaalka ee ka horreeyay dhismaha dastuurka iyo dowladda federaalka dastuurka kumeelgaarka ah waxay sii haysanayaan awoodaha dastuurkoodu u jideynayo inta dowladda federaalka ah ee wadaxaajood kala galayso marka qodobkaasaa loo leeyahay dowlado kale ma jirina waa puntland puntland laftarkeeda qodob dastuurkeeda kamid a ah, wuxuu qeexayaa inta puntland iyo dowladda federaalku ay galayaan wada xaajood awoodaha qaysiga awood qaysi marka laga hadlayo galayaan wada xaajood heshiis ka gaarayaan kadibna lagu dabaqayo dastuurka federaalka ah awoodaha puntland ay haysee dowladda federaalka ay xaq u leedahay puntland waxay xaq u yeelanaysaa inay sii hayso macnaha puntland xilligay dhisantay dhexe ma jirin marka awoodo waxaa jira dowladda hadday jiri lahayd ay lahaan lahayd oo markaa puntland isteedku sii buuxinayay garoomado kalaa jira dekedahoo kalaa jira xuduudahoo kalaa jira soo ma marka awoodaha puntland ay dowladda dhexe u haysay waxay ku imaanayaan in dowladda dhexe iyo puntland wada xaajood galaan la wada fadhiisto la wada hadlo qodo laisla fiiriyo qolo walba awoodaha dastuurka xaqa ay u leedahay ay qaadato lagu soo saaro si sharciga dastuurka dastuurkan waa qabyo heshiisyadan iyo wada xaajoojadan wada socdaa waa dhismihii iyo dhamaystirkii dastuurka waaye inta marka taa la helayo puntland waxay adeegsanaysaa awoodaha dastuurkeeda u jidaynaya iyada marka puntland caawa dad qoraya puntland waxay sheegaysaa dowlad madax banaan puntland waxay sheegatay eh, inay federaalka madax banaan macnaha aqaliyadda saliimka ah sidee u keeni kartaa puntland maxaa juhdi kaga baxay dowlad federaalad hadda tii u dhameysay doorashadii roll intee leeg bay ku lahayd xildhibaan horaa tahay dastuurka puntland aqoon fiican aad u leedahay ma jira qodob sheegaya amba xaq u siinaya puntland in ay dowladda federaalka ula dhaqanto sida dowlad madax banaan oo kale walaal horta dowlad madax banaan eh, dowladda federaalka waxay tahay dowlad madax banaan dowladaha kala madaxa banaan dowladda madaxa banaan waa dowlad international eh, ku aqoonsan yihiin eh, u n ka sid ku leh eh, awoodaha marka awoodaha waxaa laga hadlayaa waa qodobada awoodaha qaybtood waayo hadda puntland shabaab bay la dirirtaa xuduuday ilaalisaa weliba xuduudaha ugu khatarsana badax shaqo badan oo dowladda federaalka kantaroosha dhaqaalana laguma siiyo ma ciidan federaal baa ka qayb qaata ma ma dowlad federaal baa kusoo cidaan waa maya laakiin dowlad goboleeda kale kali sameyn sooma arrintaas shaqada qarankii waa haysaa halka halka fiiri hadda halka galmudug iyo hirshabeelle ciidamadii dowladda oo ay ku jiraan xataa kuwii puntland ka soo jeeda qaranka ka tirsanaa ay caawa ka dagaalamayaan eh, eh, shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo galguduud iyo waxa weeye oo loo adeegsanayo dhammaan imkaaniyaadka dowladda loo adeegsanayo saaxiibada caalamiga aha ee dowladda federaalka ka taageeraya la dagaalanka argixisada puntland hadda xilligan iyo mar walba iyo shan iyo toban sano u dameeyey shabaab bay la tacaalay hal maalin dowladda federaalka ay askari qaran kumay taageerin kalabana ay qayb qaadan xildhibaan salebaan waxaan ku weydiinayaa xildhibaan salebaan waxaan ku weydiinayaa ma ku jiraa ma ku jiraa dastuurka dastuurka puntland adiga aqoon u leh qodob sheegaya in puntland ay dowladda federaalk ula dhaqmi karto dowlad madax bannaan oo kale qodobkaa rabna inaa noo sheegta hadii uu ku jiro walaal waa inaan ku caddayaa puntland inta dowladda federaalka wadaxaajood intay galaan qodobada dastuuriga ah ee kala madaxxadaynta awoodaha dowladda ah laga heshiinayo dastuurka federaalkana lagu soo saarayo puntland waxay adeegsanaysaa awoodaha dastuurkeedu u jidaynayo dastuurka puntland qodob ku jira dowladda federaalka kaba tirsana uu ka madax bannaan kuma jiro fasirka dastuurka in la khaldo maaha isla qodobka boqol afartan iyo labaad isha afartan iyo koowaad dastuurka federaalkana wuxuu qeexayaa inta puntland waxaa loo qorayaa eedadii ka horreeyey dhismaha dowladda federaalka iyo dastuurka meelgaarka ah waa puntland keliya inta wadaxaajood lala gelayo heshiisna laga gaarayo qaybsiga awoodah laguna soo saarayo dhamaystirka dastuurka federaalka ah. waxay ahaanayaan oo adeegsanayaan dastuuradooda stayda iyaga u gaarka ah qodobkaas wuxuu xoojinayaa qodobka dastuura hadda puntland aan ku sheegay buu xoojinayaa laakiin puntland waa qeyb ka mida ah, waaba qodobka labaad puntland waa qeyb ka mida ah soomaaliya waa qayb ka mida dowladda federaalka soomaaliya kaasina waxa uu ahaa dhegeystayaal saleebaan faarax ciise oo ah xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka puntland oo caawa inoo warramay gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira weli barnaamijkan xog waraysi radio kulmiyaha ayaad la socotaan abaabul la doonaya in al-shabaab laga saaro degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa waxa uu ka socdaa degmada wasil ee gobolkaasi taliyaha ciidanka dhulka jenaraal maxamed tahliil biixi iyo saraakiil kale oo ka mid a ah ciidanka xoogga oo ka soo ambabaxay degmada hobyo gobolka mudug oo shalay halkaasi ay gaareen ayaa maanta waxay tageen degmada wasiil ee koonfurta gobolka mudug halkaasi waxaa ka socda kulamo u dhexeeya taliyaha ciidanka dhulka iyo sidoo kale mas ka tirsan galmudug oo wasiil ku sugan xooga kulamadan waxaa lagu hadlayaa sidii al-shabaab muddo kooban looga saari lahaa xaraar dheere si aan wax badan kaga ogaano kulamada socda waxaan la hadlay maxamed cabdi aadam oo ka mid a ah mas-uuliyiinta degmada wasiil waxaana wax ka weydiiyey abaabulka socda aragtidba meeshaan waa tii dagaalo hore ay ka jireen waa tii eh, ciidamo aad u fara badan ay joogaan ku sugnaayeen oo ay nimankan al-shabaabka iska soo horjeedeen eh, waa oo ahaa ciidamo deegaanka eh, ka soo jeeda mm-hmm. ayadii oo hadda la xoojiyey weeye oo hadda ciidamada dowladda ayaa ciidamo aad u farabadan badan keentay taliyihii ciidanka oo lugta biixi oo uu hogaaminayo iyo saraakiil kale waa arrimo noocaasa ah weeye oo loogu talagalay insha allahu tacaala in guluf ka dhana ah nimankaas khawaarijta ah ee nabadiidka lagu qaado oo waddanka looga sifeeyo eh, wasiir keliya miyuu ka socda abaabulkan mise waxaa jira deegaano kale oo idinku teedsan oo abaabulkan eh, uu ka socdo deega eh, badan deegaano badan bu uu ka socdaa hadda wasiir keliya maahan terio meel qararo la yidhaahdo oo hobyo u dhow oo hoos tagta ciidanka wlageeye owla way jooganoo hadda kuwaan dawladda lagu sii xoojiyey halkan wasiirada waa lagu xoojiyey meelo kaleeto oo hadda oo war tilmaamadi kale hadda aana sheegayn oo baalka ciidamadu waa joogeen hadeerna waa la geeyey abaabulku ma fariiro dhul badan oo baxad weyn baa ciidanku hadda uu ku baahsan yahay insha allahu tacaala hawshana waa laga qaadi doonaa markii awaamiirta la bixiyo layidhaha oo hore loo dhaqaaqo qorshaha iyo qaabka lagu tagahayn qaab oo istaraatiijiyada ciidan oo ah, hadda lasii hordhacin weeye iyo sida loo gelayo laakiin qorsho waxa uu yahay in maaragtay intii hal qof uu ku jiro oo shabaab ah in aan laga hari doonin insha allahu tacaala naftooda intii ku jirta oo halkaa u joogo hore aanu ogeynay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan wejiga labaad ee howlgalka al-shabaab looga saara gobolada dalka in uu ka fowdaado kii hore marka muddo cayimni miyaa jirta oo aad doonaysaan inaad xaradheere ku weerartaan oo al-shabaab kaga sartaan Eh, horta waa dagaal eh, dagaalkuna wejiga markaas lagu galo weji ahayn buu la soo baxayo dagaalku ama waa shalaanan ama waa dhib badan karaa wix horta lagu tago eh, markastabaana amarkii madaxweynaha waa fulin oo in la fuliyo ayaa hadda la qorsheynaya insha allahu tacaala maasha allah marka sidii madaxweynuhu uu noo amray baan amarkaas u qaadanay una fulinayna insha allahu tacaala waktiga iyo muddada hata uu soo afgoodoona ilahay ba ka warqabo lakin targetkana waxa uu yahay wixii isu soo dhiibana waa soo dhiibeen wixii isu soo dhiibi in meesha uu joogo lagu tago ayaa kaargadka iyo dunta anagu markaan aan leenahay iyo hadafka anagu u yahay waayahay caawa kulamo miyaa socda oo laga hadlayo abaabilkan waa socdaa kulamadu walaa caawa waa socdaan beri waa soconayaan saan umalinahay on gelinka hore koley on arrimahaas sidii loo wajihi lahaban laga xusanaya wax kale tama ma jiraan mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo sarsare oo ka qayb ah kulamadan socda Eh, way jiraan way jiraan rag badan ba joogo xildhibaanaha ba joogo wasiirada joogo eh, rag badan oo maaragtay madaxa oo ka tirsan maamul goboleedka galmudug way joogaan eh, qayb bayna ka yihiin dagaalka insha allahu tacaala wadanka looga sifayn doono ayagoo dadkii weliba deegaanka u dhashay dadkan ku matelayay ah ayay insha allahu tacaala horna hor kici doonaan oo dagaalka ay qayb weyna ka qaadan doonaan awalna de waxbay uga jireen de waa dadkii deedkan u dhashay eh, marka waa ka dadkaas maxamed cabdi aadan oo afhayeenka degmada wasiil ayuu kaasi dhegeystayaal ahaa maanta magaalada baydhabo waxaa gaaray gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur kaasi oo ka qeybgeli doona shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo maalmaha soo socda ka furmaya magaalada baydhabo waxaa socda diyaargarowgii ugu danbeeyey ee shirkan amniga baydhabo aad ayaa loo adkeeyey waxaana la filaya in baydhabo uu tago kana qayb galo shirkaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud guddiga farsamada ee shirkan waxaa lagu wadaa in ay ku dhawaaqaan waqtiga rasmiga ah ee uu shirku furmi doono bal markan haddii aan egno dowladda soomaaliya waxay sheegtay in kow iyo lixdan dagaalame oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay beer ku taala deegaanka xawadley ee shabeellada dhexe duqayn dhanka cirka ayaa lala beegsaday dagaalameeshan ka tirsan al-shabaab oo deegaankaasi ku sugnaa sidoo kale dowladdu waxay sheegtay in la burburiyey laba gaari oo al-shabaab ku soo rareen walxaqarxa oo ay doonayeen inay soo geliyaan muqdisho cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaala oo ah wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya ayaa warbaahinta warkan la wadaagay waxaan doonaynaa inaan dadka soomaaliyeed la wadaagno eh, xog ku saabsan eh, howlgalladii ugu dambeeyey eh, khawaarijta looga xoraynayo dalka kaasoo ah runtii howlgal bilihii lasoo dhaafay socday si xawli ah oo guul lehna ku socday xalay oo ahayd sagaalka bisha janawari labada kun iyo saddex iyo labaatanka ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabad qaranka soomaaliyeed ee niisa oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah waxa ay fuliyeen howlgal guulaystay kaas oo looga hortegay dhagar weyn oo khawaarijtu ay soo maleegayeen muddo Eh, isla markaana muddo ay daba socdeen eh, hay-adaha eh, amniga howlgalkaas waxa uu ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe goob beera ah oo ku taalla dulaadka deegaanka xawaaley halkaas waxaa ku sugnaa maleeshiyaad ka tirsan khawaarijta al-shabaab oo tiradoodu ay ahayd qiyaastii boqol iyo konton maleeshiya ah kuwaas oo loo diyaariyey in ay weeraraan saldhig ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanku ay ku leeyihiin meel aan ka fogeyn halkaas oo bilo uun ka hor khawaarijta lagu jebiyey islamarkaana laga saaray howlgalkaas oo sidii loogu talagalay u dhacay waxaa qaybtiisii hore lagu khaarijiyey lixdan iyo kow ka mid ah maleeshiyaadkii halkaas joogay tiro kale oo aad u badan ayaa sidoo kaleeta la dhaawacay waxaana lagu guulaystay in gebi ahaanba la burburiyo oo la fashiliyo weerarkaas khawaarijtu ay muddo maleegaysay ee ay doonaysay in ay ku bartilmaameedsato saldhigga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo eh, mujaahidiinta shacabka soomaaliyeed ee la howlgelaya ciidamada qaranka ee gobolka shabeellaha dhexe ka howlgelaya howlgalkaas waxaa sidoo kaleeto barbar socday howlgal kale oo isagana aada loo diyaariyey kaas oo ciidamadu ay ku daba socdeen eh, nabad sugidda qaranku eh, baabuur qaraxyo ay ku soo diyaariyeen khawaarijtu oo ay ugu talagalaan inay ugu talagaleen inay shacabka soomaaliyeed wax ku yeeleeyaan goobtaas khawaarijtu waxay ku diyaariyeen laba baabuur oo mid uu yahay baabuurta loo yaqaano noohada kan kalena uu yahay baabuur nuuca soomaalidu ay u taqaano caasi labadaas baabuur khawaarijtu waxay ku soo rareen walxo qarxa oo aad u xoog badan kuwaas oo ay u qorsheeyeen inay ku bartilmaameedsadaan shacabka ku nool caasimadda magaalada muqdisho ilaahay mahaddiis iyo dadaalka ay sameeyeen ciidanka qaranka ee gaar ahaan nabad sugidda iyo saaxiibada caalamiga ah waxaa lagu guulaystay in baabuurtaas khawaarijtu meesha ay ku diyaariyeen lagu burburiyo Eh, maaragtay laguna fashiliyo howlgalkaas ama qorshahaas ay doonayeen inay ku xasuuqaan shacab badan oo soomaaliyeed waxaa runtii xusid mudan in howlgalkaas oo muxuu ahaa ahaa mid muddo la qorshaynayey markaana lagula socday dhaqdhaqaaqa khawaarijtu ay ku doonaysay inay ku waxyeelayso shacabka soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee muqdisho iyo shabeellaha dhexe uu ku soo dhammaaday si aad guul u ah gebi ahaanbana howlgalkii iyo qorshihii khawaarijtu ay halkaa ku diyaariyeen la fashiliyey oo la burburiyey isla markaana hadda nawaaxigaas weli uu ka socdo eh, howlgal maaragtay eh, dhaawacyada khawaarijta halkaa ay uga tageen iyo raadadkooda lagu soo dhammaystirayo kaasina waxa uu ahaa cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaala oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya guriguri ku duay gacangacan sugtiyo sixiryo godogodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garishirtiyey gelingelin ka daran garya garishirtiyey gelingelin ka daran weli barnaamijka xog radio kulmiya ayaad la socotaan bal markan masar haddii aan eegno ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu maanta kulan la qaatay mustafa ra-iisul wasaaraha dalka masar labada ra-iisul wasaare ayaa waxay ka wada hadleen karu qaadida xiriirka iyo xoojinta iskaashiga dhaqaale ee u dhaxeeya labada dal ee soomaaliya iyo masar kulanka kadib ayaa mas-uuliyiinta labada dhinac waxa ay si rasmi ah u kala saxiixdeen heshiisyo ku saabsan waxbarashada warfaafinta dhaqanka diinta iyo awqaafta heshiisyada waxaa dhinaca soomaaliya u saxiixay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah abshir cumar huruse wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare faarax sheekh cabduqaadir iyo weliba wasiirka warfaafinta soomaaliya da-uud aweys jaamac bal markan waxaad ku soo dhowaataan xubinteeni kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan haddii aanan dhulkaygu dhuux cadaawa ku karin haddii aanan dhulkaygu dhiigku kugu foolliqin haddii aanan dhulkaygu gobanimaada soo dhicin soomaali kaman dhalan waryaad dhiigaasinka fooldhigamadiun haddana eraasi dhiigdaydan kale inayn dhimin ashuumoo kashibadaane warayska waad ku dheeshay annaga naga dhegayso haddii aanan dadkaygow xarar dheera ku qaban haddii aanan dadkaygow ceel buurna kuu dhicin hobyo godan kumaan dhalan madow garan maysida waxaad ka tagtay haddii aanan dhulkaygo jilib jamaamiyo haddii aanan dhulkaygo buwaaloo dhan soo dhicin goday kaagamaaniman war bishaar wadaniyow gurmad dheerida goday miyaad uga timid inaad jilib iyo jamaa ma xorayso aga war mahay soo kismaayaba anigoo goday ka imaaday kama xorayn waraysa hanna ma ka taqaaniine saanaan leh haddii aanan shabaabow ka xoraynin buur weyn haddii aanan dadkaygow xar lugoola ku qaban bula buurda kumaan dhalan warwalaweyne ninba meeshaw daran buu ka hadlaaye wah gaboosow may somalilan waa shabaabka dhib badana rooge war waa looga daran yahay haddii aanan dhulkaygow ictiraaf ka soo helin haddii aanan dhulkaygow celshidaala ku qodin ceerigaaba kuma dhalan warnamiyow lamba meeli amaamadaasa hogaday haddii anaan baydhabo doorasho ku qaban haddii anaan bakool iyo soo marin baraababa buur hakaaba kumaan dhalan aryaadhaha kulligiin waxaad ka tagteen dhirta midhaar kamaan guran dhunigaaga maan cunin ciidana dhabu maalihi war abdullow dalka maxaad sidaasoo dhan ugu inkiraysaa ma xilkii baa lagaa qaaday war kalemaanay heesaha unbaa waqisaana war ma haysiine gaway ma rabte roobkii guheeda urudyalia war allaha u naxariistay qalinlaha dumaqlin laha maanta kalamaan mar damba ma heeseen war mar horaa xayir bililqaystay wah xayir ahlulgabuurkan aad makufakadaayang miya war waxaa karoona kuwa hor u bilqaystoo yidhi haddii aanan dhulkaygu dhiig kugu qubin haddii aanan dhulkaygu dhalankiyo haweenkaba haddii aanan dhulkaygu dhuuxooda ku karin beel hubaysan kamaan dhalan wargooyin ma shabaab baa sidaa u heesay war shabaab beel maaha waad falan tahaye war shabaab sokeeye ma leh waredhahay dad waalan baatiin waxna laydinma sheegi karee maanta mar kale kabtaydii maaragtaa dhacdaa la yidhi yay ka faniintay warwarka iga dhexgelina cimaamaddii kam khatabtu xataa waa daadsantahaa la yidhiye sirdoonka qarankaa soo ogaadaa la yidhi nimankiioo diyaargarow ku jira ilaah yaa sirdoonka qaranka waraysta maxay xog hayaane war f b i la yidhi markii sirdoonka soomaaliya ay soo ogaadeen hubbay qaraxyo lagu diyaarinaayey beero hoostooda mooska sheegi moos hadda mahasalaad ma beerihiibuu kaamirada qarsoon ku xidhay war kaamirada qarsoon ma al-shabaab qayb ka mid ah ku xidhanta war waa hoogeena mayunkaa isbasaasaaye war dad falan oo balaayo qaadataatiin wax laydinma sheegi karee war habaarow malku hoos eh wixii kasayni ninkii kasaayo adig kabiirkaa maahino war kan haddaan dhammeeyo war damba idiin sheegi maaye nimankiioo ku diyaargaroobaya beere ku yaadla xawaadley ayaa sirdoonku soo ogaadaan idin idhi adiguma sirdoonkaad la shaqaysaa kadibna cirkaa looga soo dhacay kow iyo lix xdan halkii loo badnaaye aadeenaa layidhi ma ahaadeen koobiyo lixdanka hadda ma laga nasanayaa baabuur qaraxyo sidayba muqdisho loo soo wadana meeshaasaa iyagana lagu baabaashaa layidhi uukana macmuudeen shabaab iyo qaraxyadoodii baa laysku qarxiyey miyaad dhihi rabtaa axmedow kollayba gantaal naftii hura ah ayaa haleelay xaalkaas fariid waaye warnimayo anigu waxaan isleeyahay xogtaas mid amiiryada shabaabo waaweyn kamid ah ahoo wasiiraadiisaha nabad sugidda la wadaagay sambaatiya waa uu egyahay warkaas war afaaraha mahad salaad iyo nabad sugidda maad ka baxdaan warnimayo sharciga nabadsugidda wasiiradu baa askareeyeen weli baarlamaanku ma ansixine nisa ma iska shaqaynaysaa haye abbow shaqada in la joojiye maa rabti haye laakiintii oo weji cusub loo yeelay miya war calaa kulli xaal haddii la duqeeyo iyo haddii lagu duulaba waa daawo war ilaa la dabar jara daawo la heli maayo hadda xaalka mehiis manooyo muxuma aryaadhaha idinkoon isdaalinsa migay cabdulla waxa uu yidhi dijaalka suugi maynodin iyo dadka kuwan dila dijaalka suugi maynodin iyo kuwa dadkan diila war cabdillow adiyo saaxiibka been baad sheegteen sababtoo ah nimanku waa khawaariij baa la yidhi waa tijaallo lama dhin war niyow dijaal diinka suumaynamaad beeninaysaa adigu war waxaa la yidhi hareer duulkii ka maray waxay reebtana ka harin muxuu diin uga hadlaa warwar ma haysiine shabaabaa yaabay yaabadhe yaabaanba ka weynay adoo yaaban kii aadka yaabaneed haddii siyaabo aba la yaabin war yaawa yaawayaad ku warateen warka waad igarax gasheene dowladda maraykanka Eh. sagaal milyan oo dolar eh. hadda waa sagaal milyan oo dolar eh. waxay ku bixisay hub iyo gaadiid dagaal oo lagu taageerayo ciidamada soomaaliya waxayna tiri waxaan rabnaa in shabaab lagu soo gabagabeeyo awal la gebagabeeye wax lagu gebagabeehayo oo nala sii dayuura ma ku jiraan war lacagtu waa badan tahay waxa nala siiyey gantaalaha balastikadu ma ku jiraan horta ururkii maraykanka ugu dambeeyo casriga ahaa lagu yidhi war baabuurta qaraxyada sida qalab lagu ogaan karo ma ku jiraan hubka nala siiyey waxaan liin cunaqabatayn tuubka ma nasaarnayno ameyna laga bootiye war maraykan cunaqabataynuma qabato mawaalinta adiga warwar ma haysiine madaxweynaha buntland siciidani wuxuu yidhi labada qodob ee aan ka diidnay shirka ah oo qaranka waxaan u diidnay badbaadada dowladnimada soomaaliya iyo ilaalinta nidaamka federaalka ah xadgudubayna ila ahaayeen waana aqbali waaye war madaxweyne dani wuxuu yidhi laascaanood dad shacaba oo aan hubaysnaynaa lagu laayey falkaa ciddii ka dambaysana maxkamadan la fuulaynaa beesha caalamkana waxa uu ku cambaareeyey arrintii laascaanood inaysan ka hadlin war madaxweynaha somalilan muuse biixi wuxuu yidhi laascaanood wixii ka dhacay waxaa ka badnaa wixii boosaaso ka dhacay waana idiin ducaynaynaya idinma annaan faragelin naga mootihi maaska wadi eebshisheeg eebduduwa karoonaan lijeedi war xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi ma annaga xasuus gaaban mase naga xishoonayn haye ma mucaaraduu bilaabay intaan kaa cabsaay inaan kaa xishoohay maad malays maaska wadaa warwarka waa iga dhegasheen cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi raggii shalay doorashadii labada aqal soomaaliya baarlamaanka sidaan ogeyn ka yeelay ayaa maanta nala doorasho qof iyo cod ahaan kaaga daran siyaasigii shalay la yaabayey ayaa maanta le waa run marka ma damacaa indha tiray mase dadkaa wixii la raba loo sheegaa horta aan waaba yaabiye cabdiraxmaan usuceedle maalasjooga me wargoonayn anugu waxaaban ka yaabi cabdiraxmaan hadduu madaxweyne noqday inuu asagu is eedeeyo warwar kaloo layaablaha soo baxay baarlamaanka soomaaliya waxay magacaabeen guddiga saaxiibtinimada hayey saaxiib ah mataasaa la keeni waryaa in la saaxiibeen warwarku dhex gasheene guddiga baarlamaanka soomaaliya ay magacaabeen waa gudiga saaxiibtinimada baarlamaanka soomaaliya iyo kan turkiga war saaxiib hadhihina xiriir dheh war digreetada saaxiiba ku taal war kalamaanay waa falantihiine waxaan loo joogina waa ku mashquushaane wadahadalkii iyo heshiiskii shabaab codsadeen ma laga diiday mase waa laga aqbalay war waxaa la yidhi ajaanibtu dalalkoodii ha ku laabtaan inta soomaalida ahina haysa soo dhiibeen oo waxay dembi geysteen miyaan laga aarayn macafisa abaxeenba haddii liidaa maxaa loo ceshaa anna dhaafaano wargooyin hadday heshiisoo golyihiin maxaa looga diiday war maxaa lagula heshiiyaoo naga dhexeeya aryadhaxaad isu wareerihaysa waxaaba la yidhi heshiiska ashabaab hadhow halaagiinow yahanhuba heshiiska ashabaab hadhow halaagiinow yahanhuba fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay kalmaan waxay gabagabo u ahayn caawa barnaamijkeena xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmi ee muqdisho barnaamijka kan lamidta ah dib u kulmi doonno sidaas iyo nabaday Yeah. भावे sokeeyaan